assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaalaad ee kitaabka wacan jaabirin radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulka alla sala allahu alayh waali slm idaa khataba marka uu khudbaynayo ixmarat caynaahu indhihiisu waa guduudan jireen wacalaa sawtuhu codkiisu waa dheeraan jiray kor buu u dhawaaqi jiray washtadda qadabu aad buu u cadhoon jiray aad buu mutawatir iyo muta'ahir u ahaan jiray xataa kaannahu mundiru jeyshin sidii isagoo ah mid jeysh ka digayo col weerar soo wada nin arkay oo tilka u digaya oo war ka kacaay war la idin qabayay war dhahayaa sida uu yeelo oo kale saasuu iska dhigi jiray yaquulu oo dhahaya sabaxakum wamasaakum war idinku waaberiisay iyo war idinku gabadhacsay iyo dhahaya galabtaa la weeraraya saakaa la idinsoo weeraraya nin dhahaya sidiis oo kale ayuu yeeri jiray wayaquulu wuxuu dhahayay <clears throat> bucirtu ana wasaacatu kahaatayni waa nala soo diray <clears throat> aniya qiyaamaha sida labadaas oo kale sida labadaas oo farood siday labadaa farood wax yar u kala dheer yihiin ayaan wax yar uga soo horreeyay way igu daba jirtaa marka qiyaamihii baan iyo muxuu ahaayeen idinka digaya iyo naarta iyo buu dhigahayay wayaqrinu bayna isbacayhi wuxuu isku lari jiray kolkuu haatayna uu leeyahay labadiisa farood ee ah asabaaba far oo midaas ah sabaaxana waa la yidhah waa lagu tasbiixsadaayo salaadii iyo baa lagu ishaaraa iyo khudbadii iyo sabaabana waa la yidhahaa dadka markay iscaayaan ba iyada iska isku fiiqaan si iyagu farta iska gelinaya oo kale indhaha walwusta iyo fardexda labadaas labadaas oo kale yani marka waxaan weeyaan labadaasu siday wax yar u kala dheer yihiin baan annaguna wax yar usoo kala horreynay marka laakiin maaha xisaab kale meesha kuma sii jirto qaar baa waxay isku dayeen inay xadiidkan kada ka qaataan intaa qiyaamihii ka laaban oo waxay yidhaaheen kolka laysu qiyaaso labadaa farood inta ay ka hore kala horreeyaan waxay noqonayaan subc bay isu noqon subcu bay ka dheer tahay marka adduunyadana cumrigeedu wuxuu ahaa bay yidhaahna laugu talagalay inay noqoto eh, toddoba kun oo sannadood eh, saddex neb eh, lix nebiga ka horreysay hal kun unbaa ka hadhay wax sidaasoo bay ku hadhadleen tiina marka waxaaba caddaatay inay inayn waxba ka jirin haddaba waxaan joognaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam risaaladiisii markii laga soo bilaabo kun iyo afar boqol iyo afar iyo dhowr iyo toban sannadood baan ka joognay marka qiyaamaha xadiditaankiisa inta adduunyada ka laaban iyo intii hore ee tagtay alla unbaa iska yaqaana qof kaloo yaqaana ma jiro eh, axaadiidta iyo aayadaha noocaas oo kale ah inay soo dhowidahay qiyaamihii sheegayaana kolkii intii hore loo fiiriyo inay inta dambe aada u yartahay unbay sheegayaan moyn laakiin taxdiid inta ka hadhay iyo intii ka tagtay midna lagama qaadan karayo qofkii isku daaliyaana kuwa qof waqti iska luminaya wayaquulu wuxuuna dhihi jiray amaa bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah war intaa dabadeed sheeko waxaa ugu fiican iyo war kitaabka allah wa khayra alhadyi dhaqanna waxaa ugu fiican hadyu muxamedin sala allahu alayhi waali wasalam dhaqankii muxamed wa shara alumuuri muxdathaatuha arrimaha xagga diinta ku saabsanna waxaa ugu xunxun kuwooda cusub baa ugu xunxun ee gadaal ka yimid ee dadku ay keeneen shayba shay wuu ka qadiimsanaayo dadkii salafkaha uga sii dhawaa camalkooda iyo wuu ka fiican yahay wa kulla muxdathatin kulla bidcatin dalaala bidco oo dhanina waa lumitaan oo wax bidca xasana la yidhaaho ma jirto uma yaquulu markaasuu dhahayay ana awlaa bikulli mu'minin min nafsih anigaa kaga xaq badan qof kastaoo mu'minaba naftiisa anaa kaga xaq badan oo qofkii hadday la soo gudboonaadaan wax rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam uu amray inuu fuliyo iyo inuu naftiisa dhibaato ka ilaaliyo naftiisa dhibaatada ha ugu bareedo oo rasuulka amarkiisa inuu fuliyo weeye leanno aayaddii buu taxraacaya annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim alla uu yihi subxaana wa tacaala man taraka maalan faliahlihi qofkii ka taga wax xoola ah anugu ma dhexlaayo owlanimadaas aan dadka mu'miniinta naftooda kolku kaga xaq leeyahay inaan kaga faa'iidaysanayo maal ahaan iyo adduunye ahaan ma aha ee qofkii maal ka tagaa ciddiisiibaa iskalen waxba kama qaadanayo waman taraka daynan qofkii dayn ka taga aw dayaacan ama wax baylah oho maata ka taga carruur agoonah iyo waayeel iyo dad sidaas oo kafaalo qaadi jiray iyo ka taga fa ilaya wa calaya waa xaggayga oo waa dushayda anaa mxu anaa kafaalo qaaday marka nebigu sal lla alay slam inuu u faa'iideeye mooyaane kama faa'iidaysan jirin rawahu muslim وعn الcرباaض بن ساryة رضي الله عnه xadيiثh اldي سبqa fي bab المحaafaظaةi عalى السuنة xadiidkii wacdigii nebiga slى الlه عليه وaلي وsلم ay dhihi jireen yaa rasuul الlahi waxaad moodaa qofna sogooti ana macsalaamaynayaan dib noogu soo noqonaynin wacdigiisoo kale kanuu eegyahay inaad nala dardaaran uu yidhi ee sunnada iyo kitaabka iyo sunnada khulafaa الraashidiin inay qabsadaan oo khilaafaadka iska wuu kula dardaarmi jiray kaasaa baabkan kadan isna soo geliyo munaasib ah baabu man sanna sunnatan xasanatan aw sayi-a qofka jideeya caado wanaagsan oo dadka u horseeda ama mid xun jideeyo oo dadka u horseeda oo lagaga raaco waxa uu qofkaas u leeyahay sunnadan xasanada ee la sheegayana ma aha mid isagu xasano ka dhigaayo oo sharciyeynayo ma aha ee waa mid sharcigu uu la yimid oo isagoo camal ahaan uu dadkii ugu horseedayo ama amraayo ama falaayo oo marka dadkii ay kaga dayanayaan weeyaan marka wuxuu isagu qofku xarimi kara iyo wuxuu isagu xalaalayn kara iyo oo sharci isagu ka dhigi kara ma jiro leanno waxaa la ogyahay alla mooyaan wax kaloo sharci dejiya inaanu jirin ee waxa weeyaan qofkii shay khayr ah oo khayrnimadiisu ay sharciga ku sugan tahay dadka muxuu ah u horseeda iyo shay xun oo sharnimadiisa ay sharciga ku sugan tahay qofka dadka horseeda labadaas buu ka hadlayaa qaala allahu tacaala wladiina yaquluuna rabbana hab lana min azwaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalna lilmuttaqiina imaama dad cibaad <clears throat> uraxmaan alla uu ku magacaabay oo sifaadkooda uu tirtiriyey oo goortii dambena uu sheegay fadliga ay leeyihiina ulaa'ika yuzauna alغurfata bima sabaruu wayulaqowna fiha taxiyata wasalaama khaalidiina fiiha axsanad mustaqara wamuqaaman uu kusoo khatimay buu marka tilmaamahoodii markuu tilmaamayay ee waa kuwa sidaasa waa kuwa sidaas addoommaha alla waa kuwa sidaas uu lahaayuu marka aayadantada ku soo daray waaladiina yaquuluuna iyo kuwa yidhaaha weeyaan rabbanaa hab lanaa rabbigayow naga sii min aswaajina haweenkayaga iyo waduriyaatina caruurtayadaba qurata acyunin waxa indhahayo ku qaboobaano ku farxaan yani allo noo hagaaji haweenka iyaga iyo eh, ubadka iyaga noo hagaajiyo dad saalixiina oo aan ku faraxno kolkaan aragno nooga dhig wajcalnaa lilmuttaqiina imaama nooga dhig dadka mu'miniinta ana ee alle ka baqana kuwa eh, mxa ay ku hirtaan oo ku daydaan oo diinta ku hogaamiya allow naga dhig sidaas kuwa yidhaaha iyo alle marka mar ammaanaya wa qaala tacaalaa wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina waxaan ka dhignay ambiya alle oo soo alla soo sheegay iyo dad saalixiin oo atbaacdoodii soo sheegay buu leeyahay kuwaas waxaan ka dhignay kuwa imaamiye ah hogaamiyayaalho dadka diinta ku hogaamiya oo amarka iyaga yacni diintayada dadka ku hogaamiya ayaa ka dhignay marka iyagana waa ku ammaanaya marka madaxtinimada xagga diinta madax lagu noqdo oo dadka muslimiinta ah khayrka loo horseedo oo khayrka marka dadku ay ku raacaan waa arrin wanaagsan alle subxaanahu wa tacaala oo dadkaas uu ku ammaanayo kuwii horena inay alla weydiisteen iyagana uu ku ammaanayo inay ku fiicnaayaan madaxtinimada allow naga dhig madaxweyne allow uga dhig iyo allow boqor iga dhig iyo sidaas marka ma ayna dhihine waxay yidhahdeen dadka mu'miniinta ahaa jidka alle ku taagan kuwa jidka u horseedo oo ay ku raacaan allow naga dhig وعn أbي cمr جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه qاal كنا في صدر النهاar عnda رasuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم maalinta gelinkeedii hore baan joognay rasuulka all sl ه عlay sl agtiisa faجاءahu waxa u yimid qowm niman baa u yimid curaatun oo qaaqaawan mujtaabi numuur nimaar aw ilcabaa bustayaalka dalooshaday dhexda ka dalooshaday siday u daloshadeen yani waxa intay dhexda ka kala jeexeen oo madaxa ay geliyeen ee qamiis oo kale ka dhiganayeenoo waa qaaqaawanayeenoo qamiisyo iyo dhar ma ayna qabin dad soo qaxay oo qaxootiyahoo aad u tabaalaysan oo qaaqaawan oo busayaalkii ay habeenkii huwan lahaayeen dhar ka dhigtay kuwaasaa u yimid mutaqallidi suyuuf oo seefahoodii qoorta u suran yihiin caamatuhum min mudar badankoodu mudar bay ahaayeen bal kulluhum min mudar dhammaantood mudar bay ahaayeen mudar iyo rabiica labadaa qabiiladood ayaa ugu waaweyn qabaaisha isha muxuu ahaaye carabta cadnaaniyiinta ah marka kulligood mudar bay ahayn waan tii mudarna waa midda ay qurayshkii nebigu ka dhashay sala allahu alay wala slam iyaduna ay ka mid tahay fatamacara wajhu rasuuli llahi sala allahu alay w slam yani tagayara wajhu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waa doorsoomay rasuulka alle sala allahu alay wasalam <clears throat> wejigiisii limaa ra'aa bihim min alfaaqa waxa uu ku arkay nimankaas ee busaaradda iyo faqriga ka muuqda aan naxdin uu ka naxay ayuu la doorsoomay fadakhala guriguu galay bal wuxuu soo raadiyey inuu wax gurigiisa ka helo uma kharaja waa soo baxay so waxba soo waayey fa amara bilaalan bilaal buu amar siiyey fa adana waa adimay wa aqaama waana aqimay sallaa waa tukaday uma khaطba markaasuu khudbeeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm aladii khalaqakum min nafsi waaxida ilaa aakhir aaya ilaa aayadda ka dhameeyey war dad yahow ka baqa rabbigiiniyo hal qof keliya idinka abuuray aadam idinka wada abuuray ilaa uu ka gaadhay in allaha kaana in allaha kaana calaykum raqiiba wاlaayaة alأkra alatii fi lxashri aayadda kale ee suurat xashri fi akhiri suurat alxashri ku jirtane iyana waa aqriyey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat ilgad dadkiina mu'miniinta ahoo rabbi ka baqo oo qof waliba ha fiiriyo ha ka fakiro wuxuu berri u horumarsaday yani aakhiro wuxuu isaga sii horraysiiyey tasadaqa rajulun yani leeyahay tasadaq rajulun nin waxa ka sadaqaysto min dinaarihi dinaarkiisa qofkii dinaar haystaw wax ka sadaqaysto min dirhamihi kii dirham haystaanoo dirhamka wax ka sadaqaysto min hawbihi maradiisa ha ka sadaqayso kii go weyn lahow waxoogaa haddaad go-a ka goyn karto oo inaad guntato iyo walaalkaa guntada aad u kala goyn karto ka sadaqayso min saaci burrihi suuskiisa burka wax ka sadaqaysto min saaci eh, tamrihi saaciisa timirta wax ka sadaqayso xataa qaala ilaa uu ka yidhi walow bishiqi tamra walow xaba timira jeexeed ha ahaatee qofkii wax heli karow waxba ha la hadhin kaad arkaysaan arrintu sa u adag tahay nimankanu sa yihiin fa jaaءa rajulu min alansaar xadiidkana marka wuxuu sharxayaa baabka bilowgiisii oo ahaa qofkii sunno wanaagsan jeediya wax loogala jeedo marka nin ansaareed baa wuxuu la yimid bisuratin kiishad ayuu keenay xidhmo kaadad kafuhu tacjizu canhaa ay ku dhowaatay gacantiisu inay qaadi kari weydo bal qad cajaza maya wayba kari weydo ma qaadi karin kiish culus oo lacag ka buuxda yuu nin keenay uma tataabaca annaasu dadkii baa iska daba dhacay oo ninkii baa lagu dayday xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay kawmayni min طacaamin wa hiyaab laba tuul oo cunto iyo mid cunto iyo mid acaama oo ninba wuxu inti guryihii lagu riyaacay yaa ninba wuxuu keeni karo uu keenay dharkana meel la dhigayo cuntada meel la dhigayo lacagta meel la dhigayo ilaa ay muxua wax fara badan la keeno ninkaasu marka mowqifkiisii buu nebigu sala allahu alayhi waali wasalam isaga oo tacliiq ka saaraya ayuu hadalkan yidhi marka xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay wajha rasuuli llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle wejigiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi yatahallal isagoo ifaaya nuuraya waa kaan hadda ka horna xadiidkii kacb ibni malik radi allahu canhu aan ku soo maray rasuulku sala alla alay slam markuu farxo inuu wejigiisu nuuri jiro oy garan jireen saxaabadana ridwaan ullahi calayhim kaannahu mudhabatun sidii isagoo ah dhalo oo dahab la mariyey sidaa u ifaya aan aragnay faqaala rasuulu lah sal sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruhu waajru man camila biha falahu ajruha wa ajru man camila biha min bacdih min غayri an yanqusa min ujuurihim shay qofkii islaamnimada dhexdeeda caado fiican iyo jid fiican ku bixiya wuxuu leeyahay ajarkeeda iyo qof alla qofkii ku raacee ee ku camalfala isaga gadaashi ku camalfala ilaa qiyaamaha laga gaarayo ajrigiisuu leeyahay isaga oo macnuhu aana ahayn in iyaga ajrigooda wax looga soo goynayo loo kala qaybinayo ee iyagana qof walbaba ajrigiisa oo kaamila la siinayo isagiina intii oo dhan oo la isku daray inta la siiyey in la eg la siinayo marka qofka khayr dadka u horseeda khayrka lagaga daydo saasuu wanaagaasu le isagoo dhintay oo sanada hore sii moodanaabaa khayrku jideeyey weli uu sii socdaayo oo mxuuha weli ajrigiisa u soconaya wa man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a qofkii ku jideeya islaamnimada dhexdeeda caado xun caado xun oo sharciga ku xun qofkii dadka intuu u horseedo ay dadkii ku raacaan kaana calayhi wisruhaa dembigeeda dushiisa ahaanaya wa wisru man camila biha min bacdih iyo qofkii ku camalfalay isaga gadaasha ku camalfalay ku raaco oo dhanbaba min gayri an yanqusa min awsaarihim shay isaga oo dembiyaalkooda iyagana waxba laga ridaynin iyagana dembigooda kaamil ay leeyihiin yaa isagana intoodii oo dhan intii dembi ay lahaayeen in la eg uu isku yeelanayaa rawaahu muslim kaasu warka waxaa ka mid a tii uu nebiga alayh salaatu wasalaam uu sheegay qof kasta oo xaqdarre lagu dilaba ina aadankii ugu horreeyey wax wax dila ee walaalkii dilay ee suuratu almaa-ida alla qisadiisa uu ku sheegay dembigiisa qayb buu ku leeyahay ninka ayaan darradiisa marka fiiriya adduunyadu intay jirto markii adduunyada bani aadamka la abuuray laga soo bilaabay ilaa addunyadu ka dhammaanayso qofkii la dilo oo dhanbaba dembigiisiibuu qayb ku leeyahay qowluhu mujtaabi nimaar huwa biاljiimi wa bacda alalifi baa-un muwaxada mujtaabi saas inoogu dhawaaqa weeyaan wannimaaru jamcu namira wa hiya kisaa min suufin mukhatab waa busto oo suufahoo diilimada buu ahaayo reerbaadiyo ay xidhan jireen wa macnaa mujtaabiiha ay laabisiiha qad kharaquuhaa fii ru'uusihim way xidheenoo bustayaa waxay ka dhigteen qamiisyahoo kale ka dhigteenoo meesha madaxa ay ka doloshadeen waaljawbu alqaطcu jaaba yajuubu ayaa laga keenay jawbkuna macnihiisu gurinta weeyaan wa minhu qowluhu tacaala wathamuuda aladiina jaabuu sakra thamuudkii muxua dhagxanta waaweyn qoran jiray oo dalooshan jiray oo gurya ka dhigan jiray ay naxatuuhu wa qaطacuuhu waa qoreenoo waa dalooliyeenoo waa waa gooye yani laga marka jaabuuda wa qowluhu tamacara huwa bilcayni اlmuhmala ay tagayar wa qowluhu ra'aytu kawmayni ama kuumayni bifatxi اlkaafi wadamiha ay subratayn wixii meel ku tuulan baa kuumana waa la yidhaha subrana waa la yidhaha wa qowluhu kaanahu mudhaba huwa bidaali lmucjama mudhanana waa loogu dhawaaqaa marka waxaa weeye waa fatxi lhaa'i wa bilba'i lmuwaxada mudhaba qalahu alqaadi ciyaad alqaadi ciyaad ibni muusa raximahu llah ayaa sidaas ku fasiray wagayruhu iyo shuraaxda kaleba wa saxafahu bacduhum qaarkood baa tasxiifiyey oo yani laxniyey oo faqaala markaasu wuxuu yihi mudhana mudhanana waa mida duhunka lagu shubto subaga lagu shubto weeyaan bidaalin muhmalatin wadami اlhaa wa binuun waqad dabatahu alxumaydiyu abu bakr xumaydi ayaa sidaa isagu kuba dabdiyo mudhana yidhi wالصaxiixu اlmashhuuru huwa اlأwl mudhaba mudhaba taasaa saxiixa wاlmuraadu bihi calى اlwajhayni labada meeloodba mudhana haddii la yidhaahiyo iyo mudhaba haddii la yidhaahba alsafaa wاlistinaara saafinimada iyo nuuridda ayaa laga wadaa wacan ibni mascuudi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal laysa min nafsin tuqtalu dulman ma jirto naf oo la dilayo dulmi iyo xaqdarre lagu dilaayo ilaa kaana cala bni aadama alawal ilaa ina aadankii hore ee dadka ugu horreeyey dilka ugu horreeyey dushiisa waxaa ah kiflu min damihaa qayb dhiiggeedii ka mida ayaa dul saaran liannahu kaana awala man sanna alqatla wuxuu ahaa qof jideeya dil jideeya qofka ugu horreeyey buu ahaa oo isagaa marka dadka u horseeday in wax la dilo marka qof alla qofkii la dilaba isagoo waxba ka ogayn isagoo sannado hore quruun hore dhintay baa dembigiisi uu ku dhacay muttafaqun caleyh baabun fi اdilaalati calىa khayrin wاdducaa'i ilaa hudan aw dalaala tusida dadka la tusiyo khayr la tusiyo iyo ugu yeedhidda dadka wax khayrayo wanaagsan loogu yeedho ama wax xunoo shara loogu yeedho qaala tacaala wadcu ilaa rabbik innaka la calaa hudan mustaqim ugu yeedh xagga rabbigaa dadka ugu yeedh alla wuxuu amrayaa marka in khayrka iyo cibaadada alle iyo caqiidada iyo loogu yeedho kitaabka alla qabsashadiisa iyo sunnada qaadashadeeda iyo yuu amrayaa oo waajibinaya wa tacaala udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ugu yeedh dadka rabbigaa jidkiisa yacni diintiisa ugu yeedh si xikmad ihiyo wacdi wanaagsan ah oo cunfi iyo dadka kaxanaajintiisa iyo aflagaadi iyo waxba ayna ku jirina tartiiba ugu yeedh wa qaala watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaashada khayrka iyo alla ka cabsiga isu kaashada wa qaala tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bimacruuf wayanhawna can ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun ha idinka mid ahaato jamaacad dadka khayrka ugu yeedhaysa jamaaca mutakhasisiin ah oo iyadu u go-day dacwa ila allah diinta alloo dadka loogu yeedho isu kaashatay oo isu urursatay oo ku qaybsan arrintaas ku qaybsan waxay idinku jirtaa laleeyahay marka inay koox wacdiga iyo irshaadka iyo waxyaalahaas u qaabilsan dadka muslimiinta ah ilan dhammaantood muhiimadaa ah inay u wada kacaan kama suuroobi karayso oo macaashaad kala gadisan iyo mahaaraad kala gadisan oo iyagana loo baahan yahay baa qaar ku qaybaya wa can abi mascuudi cuqbata bni camrin albadriy alansaariy radia allahu canhu qaala qala rasuulu llahi salى allahu alيyh wali wslam man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi qofkii tusiya dadka wax khayra tusiya wuxuu leeyahay qofka sameeyey ajrigiisa oo kale ayuu leeyahay rawahu muslim xadiidkan oo kalena marka waa kan soo maraan u malaynaya mise maya waa noo dambe weli mayna rawahu muslim wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslam qaal man dacaa ilaa hudan kana lahu min alأjri midlu ujuuri man tabicahu qofkii wax hanuun iyo khayra dadka ugu yeedha wuxuu leeyahay ajri wuxuu ku leeyahay inta ku raacday ajriyaalkooda oo dhan oo la isu geeyey oo kale buu leeyahay laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a arrintaasuna ajriyaalkooda iyaga waxba kama ridayso waman dacaa ilaa dalaala qofkii wax lumitaan ah oo ugu yeedha dadkana kaana calayhi min alifmi midlu aahaami man tabicah wuxuu ku leeyahay xagga dembiga inta ku raacday oo dhan dembiyaalkoodii oo kalu ku leeyahay laa yanqusu dalika min aahaamihim shay-a iyagana dembiyaalkooda waxba kama nuqsaaminaysa arrintaa rawahu muslim muslim baa xadiidkan wariyey wuxuuna ku imaan doonaa ah, raqam alf wa ulumaya tnain wa hamaaniin marnabaad kusoo noqon doonaa wa can abicabaas sahl bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhuma radia allahu canhu buu yidhi lakin radia allahu canhuma waa in la yidhaha leanno sahl iyo aabihii labadaba saxaabo weeya ridwan ullahi alayhim calayhim ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala ywma khaybar dagaalkii khaybar markuu socday sanadkii toddobaad ee hijriga bilowgiisi bay ahayde yuu wuxuu yidhi la ucطiyanna araayata gadan walle berri bandiiradda waxaan siin doonaa rajulan yaftaxu allahu calaa yadayhi qof uu alla guusha nagu siiyo gacantiisa nagu siiyo yuxibu allaha warasuulahu wayuxibuhu allahu warasuuluh alle iyo rasuulkiisa jecel alle iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin xadiidkan kada qisada uu ka hadlaayo oo abu hurayra uu warinaya baan iyada soo maray oo lambarkeedu uu ahaa afar iyo sagaashan uu ahaa taasaan soo maray marka qisadii iyada ahayd buu sacdina eh, sahlina si kale isana uu warinaya waxoogaa alfaada kagadgadisan macnihiina iskeenayaan fa baata annaasu dadkii baa beriyey habeennimadii kolkaasna waxayd waqti galaba oo dagaalkii laga soo noqday bay ahayd leylatahum caawadoodii bay baryeen yaduukuuna leylatahum yani yunaaqishuuna leylata habeenkii oo dhan iyagoo ka falanqaynaya oo ka sheekaysanaya ayuhum yucطaaha koodee la siinaya tolo ninkaasu keebu noqon doonaa falamaa asbaxa annaasu dadkii markay waaberiseen iqadow calaa rasuuli illahi sala alla alay slm rasuulka alle kusoo jarmaadeen kulluhum yarjuu an yucطaaha mid weliba uu ku daraynayo in isaga la siiyo isagu fadiiladaas uu helo fa qaala waa kaana soo marray cumar inuu dhihi jiray maalintaa maalin aan ahayn weligeen madaxtinimo ma jeclaanin maalintaas waan jeclaado waa isu dheeraya rasuulka alay slam ha ku arkaan lahaa faqaala markaasu wuxuu yihi ayna caliyu bnu abi aalib aw cali bni abi aalib faqiila yaa rasuula allahi innahu yashtakii caynayhi indhuhu ka xanuunsanayaa baa la yidhi isagu dadka meesha yimid ma ahayne mucaskarkiisii buu ku hadhay qaala faarsiluu ilayhi u yeedha fa utiya bihi waa la keenay isagoo gacanta lahayaa la keenay fabasaqa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam fii caynayhi rasuulka allah sala allahu alayh waali wasalam indhihiis buu kaga tufay wa dacaa lahu waa u duceeyey fabara'a waa bogsaday xataa kaan lam yakun bihi wajac sida isagoo weligiba aanu xanuunbaba soo qabanin oo kale weligii dambana lagama qabanin dhe barakati ducaai rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam iyo tufitaankiisa fa acطaahu bandiiradii buu siiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi cali baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah uqaatilhum xataa yakunuu milana miyaan la dagaalamaa ilaa sidaan adoo kale ka noqdoon islaam islaamaan miyaan la dagaalamaayo dagaalka kama joojinayo miyaa ilaa ay islaamaan mise wax kaloo aan kaga joojin karaa jira qaala markaasuu wuxuu yidhi unfud calaa rislika tartiibtaada u wuu orday illa kortii horeo waa kaan ku soo marray baabkii qofkii shay khayr ah xaggiisa aadaayo inuu si himad iyo nashaad iyo ay ku jirto oo aanu kasal iyo dibudhac iyo aanu ku jirin inuu ugu jeedsado uu galo markaas tartiib u soco buluxbaha ordin xataa tanzila bisaaxatihim ilaa duleedkooda aada degto uma adcuuhum ila alislaam islaamnimada ugu yeedh ilaan dagaalku waxay ku bilaabin islaamnimada in loogu yeedho dadka ayna hortii hore dacwad ayna gaadhin oo iyagoon loo sheegin islaamkiiyo wuxuu yahay ba dagaal lagu furo iyadoo ma bannaana laakiin dad ay hortii hore dacwadu gaadhay oo diiday oo dagaalba ka doortay oo sida yahuudda kolkan lala dagaalamaya ah iyada marka waajib ma aha markii intaan dagaalka lagu bilaabin in loogu yeedho waajib ma ah oo rasuulka sala allahu alay waslam waxaa jira dad uu sidaasoo kale kada uu ku qabtay oo qaar iyagoo habeenkii jifa la weeraray baa jiri jiray laakiin marka sida wanaagsan buu u tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam islaamnimada ugu yeedh wa akhbirhum uga warran bimaa yajibu calayhi min xaqi illaahi tacaala fiih fa wallahi hallaan ku dhaartay li-an yahdiya allahu bika inuu alla sababtaada ku hanuuniyo rajulan waaxidan nin keliya yaa khayrun laka kaaga fiican min xumr min xumri nacam geel gudguduudan inaad yeelato muttafaq calayh eh, xadiidkana waa ka muttafaq calayhi weeyaan wuuna soo imaan doonaa raqam alfa ultamiya tisca wa sabciin buu ku imaan doonaa laakiin kii eh, hore ee tegay ee eh, sagaashan iyo afar ahaa isagu riwaayatu abi hurayra buu ahaa wax yarna waa kaga duwanaa qowluhu yaduukuuna ay yakuuduuna wayataxadauuna waa ka sheekaysanayaan habeenkii qowluhu rislika bifatxi rai bikasri rai wa fatxihaa rislika iyo raslika labadaba waa la yidhaha luqataani wاlkasru afsax in calaa rislika yani calaa mahlak ka yidhaahaan w tartiibtaada ayb anasi radia allahu canhu ana fatan min aslam wiil dhallinyaro ahoo qabiilada aslam laydhaaha ka dhashay yaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah innii uriidu algazwa walaysa macii maa atajahasu bihi anu duulaan baan rabaa jeyshkan aad hadirayso inaan raacaa baan rabaa laakiin waxaan isku e, qalabeeyo ma haysto gaadiid iyo saa iyo ma haysto qaala markaasu wuxuu yidhi iiti fulaanin hebel u tag nin hebel u tag fa innahu kaana qad tajahaza fa marid isagaa isdiyaariyey oo hubkiisii iyo wixiisi isku hagaajisay markaasuu jiraday oo aanu bixi karaynine u tago isagu ha ku siiyo wixii uu diyaarsaday fa ataahu waa u yimid faqaala markaasuu wuxuu yidhi inna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yuqri'uka asalaam rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam salaam buu kusoo faraya oo kusoo salaamayaa wayaquulu wuxuuna ku leeyahay acطinii aladii tajahasta bihi aniga isii ninkaan hadlayo way aslamigeehi isii wixii aad diyaarsatay faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi yaa fulaana islaantiisa isagu u dhawaaqaya heblaayooy actiihi aladii tajahastu bi soo sii wixii aan diyaarsaday een rabay inaan duulaanka ku aado walaa taxbisii minhu shay waxbana ha ka ceshanin waxba ha ka qarsanin fa wallaahi laa taxbisiina minhu shay-an fa yubaaraka laki fiihi intaad ka qarsato lagu barakayn maayo isagoo rasuulka alla sal ly sl inaan sinno una amre e soo wada si wixii aan aniga aada iigu talagashay oo dhan baba kol hataanu ninkaagii aan ahayn ka baxayo nin kale ajnabi u yahay waxba intan carruurta kama bixi karti waxba ha dhihine soo wada si wixii oo dhan rawaahu muslim muslim ayaa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa alf wa ultmiya wa hamaaniya buu ku imaan doonaa waxoogaa dheeraaduna gadaasha ku leeyaho waxa weeyaan kolkuu nebiga sal l sl ninka intuu soo noqday uu u sheegay ayuu hadalkii hore uu yidhiho xadiidka abu qataadana aan kusoo marray man dalla calaa khayrin falow mil ajri facli marka rasuulka sal ly slam ninkan kada rabay inuu jihaadka aado wuxuu ku aadana aan haynin ayuu wuxuu u tilmaamay dariiqo uu ku helayo wixii u baahnaa ninkan kadana marka wuxuu amray sadaquu amray oo wixii isagu uu ka cajizay aanu ku bixi karin inuu ninka ku sadaqaysto sidaasoo kale marka weeyaan qofka khayr dadka tusiya ee ajrigiisii oo kale yeelanaya baabun fi tacaawuni cala albiri wاtaqwa qaala tacaala wa tacaawanuu cala albiri wاtaqwa wa qaala tacaala wاlcasr ina alinsaana lafii khusr casrigaan ku dhaartay marka casrigu waqtiga waa noqdaa salaada casarna waa noqdaa zamanka oo dhanna waa noqon karaya kollayba alla subxaana wa tacaala shay makhluuqaadkiisa ka mida ayuu ku dhaaranayaa arrintaana isagunbaa iska leh ee qof aan alla ahayn oo shay makhluuqa ku dhaaran karaayo ma jiro allana makhluuqaadkiisa kuwa uu ku dhaartayo marka waxaa weeyaan kuwa ahmiyad gaara iyo macno gaara le weeyaan ina alinsaana la fii khusrin dadka dhammaantood waa khasaarsan yihiin ila aladiina aamanuu wa wacamiluu saalixaat ilaa kuwa mu'miniinta ee camalka wanaagsan sameeyey mooyaane dadka intooda kale oo dhan khasaaray ku jiraan watawaasaw isu dardaarmay bilxaq xaq isu dardaarmay watawaasaw bisabr sabirna isu dardaarmay qaarkood qaarka lagu dardaarmaan intaas unbaa faa'iidaysan mooyaane dadka intooda kale waa khasaarsan yihiin marka dadka khayrka sidaas isugu kaashada ee qaarkood qaarka kale ay wanaagga amraane kolkay dhibaata ku dhacday sabarka ay ku gubaabiyaan iyo kuwaasunbaa faa'iiday bu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala kalaaman macnaahu ina annaasa aw akarahum في gaflatin can tadabburi haadihi suura dadku dhammaantood buu yidhi mise badankoodu waa ka daahsan yihiin aayaddantada inay ka fakiraan suuraddantada inay ka fakiraan hadal macniisu sidaa yahay buu yidhi ee hadalku yidhina wuxuu ahaa low ana annaasa akhaduu bi haadihi suura lakafathum hadday suuraddan oo keliya dadku qaadan lahaayeen oo ku camalfali lahaayeen oo qur'aan kaleba alla soo dejin lahayn waa ku fillaan lahayd wa can abi cabdiraxmaan zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam man jahaza gaaziyan fii sabiili illahi faqad hazaa qofkii qalqaaliya qof duulay oo jihaad fii sabiili illahi aadaya qalqaaliya oo sahay iyo gaadiid iyo cunto iyo wixii qalab iyo wuxuu u baahanaa ku qalqaaliya ama la rara kolkuu baxayo oo sagootiyo oo dayuuradda iyo baaburku raacayay iyo alaabta la sii geey si uun ama sagootiyo oo la dardaarma faqad razaa waa duulay oo jihaadkaas waa ka qayb galay waman khalafa ghaaziyan fii sabiili illah qofka kaga hadha ee uga sii naa'ib noqda qof muxuaha duulay oo jihaad aaday fii ahlihi ciddiisii bikhayrin si wanaagsan oo si ugu sii dhaqaalaynayayna faqad hazaa isna waa duulay mutafaqun calayh marka waxaa la mida dadka tabarucaadka u ururiya iyo dadka u hura maalkooda u hura iyo dadka muxuu aha jihaadka ku maqan caruurtoodii iyo xaasaskoodii dadka sii dhaqaaleeyay iyo habeen walba waxay ku baryeen ogaadi iyo marka dadkaasuna kuwaa jihaadka ku jira ee xabadda u food dhigay bay iyagoo iska raaxaysanaya oo bay haddana la ajriyihiin متفq عlيه isna wuxuu ku imaan doonaa أف ثلثمiya وستة kitaab اجihaad bu n isna ku imaan doonaa وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم bعث bعثا jيش buu diray rasuulku صلl ل سلم إلى بني لحyاn min hudayl qabiilada bani laxyaan la yidhaahe hudayl ka mid ah ayuu u diray waa nimankii qura'da ah kuwii leen jiray weeyaan qura'dii biru macuuna toddobaatan ka ahaa kuwii laayay weeyaan buu jeish u diray marka fa qaala markaasu wuxuu yidhi liynbacif min kulli rajulayni axaduhumaa waalajru baynahumaa labadii ninbaba mid ha ka baxo ajarkuna waa udhexeeya labadii ninbaba midkoodna ha baxo midkoodna labadii cidood hala sii joogo ha sii dhaqaaleeyo ajrigiina waa u udhexeeya waa isku ajri bay yihiin rawaahu muslim isagoo lafdi kalena waa uu ku yimido isna insha allah waa imaan doonaa um, waan marka iskaashigaas buu jeclaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo dadkii markii jihaadkii la gelayo reerihiina lama cidlayn karo iyo carruurtii iyo beerihii iyo xoolihii lama dayici karo oo waa waxay maciishadii ku xidhan tahay weeyaanoo dadkii jihaad ma wada aadi karaan cilmigii sida oo kale weeyaan kulli dadkiina wada talabatulcilmi noqdaan ma suuroobi karayso marka in la iskaashado oo kana dad ku qumaan kana dad ku qumaan iyagii tacawun uu ka dhexeeyo saasuu jeclaa wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma anna rasuula allahi sala alla alay slam laqiya rakban birawxaa dad musaafiriina buu meesha rawxaa laydhaa dalabley ayuu kula kulmay waa kolkii xajkii laga sii noqonayay yuu wuxuu la kulmay dad xajkii dadkii ka soo noqday ahoo qabiilo khafcam la yidhaaho ayay ahaayeen buu marka meeshaa kula kulmay fa qaala man ilqowmu nimankuyay yihiin qaaluu markaasi wer almuslimuun muslimiin baan nahay tolkoodii ma ayna sheeganina diintoodii bay ku abtirsadeen taasuna waa nabigu sal lla alay slm dadka uu fari jiray oo magiciu alla idiin bixiyey ee muslimiin iyo mu'miniina sheegta yuu dhihi jiray marka nimankaas si fiican bay yeeleen oo diintoodii bay ku abtirsadeen oo reer hebel baan nahay ma ayna dhihine waxay yidhaaheen waxaan nahay muslimiin baan nahay isaga oo caadada carabta markii la yidhaaho man ilqowmu ama man irakbu la yidhaaho ay caadadu ahaan jirtay in qabiiladooda la weydiinayo iyagu diintoodii marka ku abtirsadeen markaasna nebiguna sala allahu aleyh waali slam de anu diintiina idinma weydiinina maxaad ii majaajulaynaysaan ma aanu dhihine waa ka aqbalo waa kaga raalli noqday fa qaala markaa faqaaluu markaas iyaguna waxay idhahe man anta adigu yaa tahay qaala ana rasuulu aniguna marka ma aanu dhihin nin quraysheed baanahay iyo inay hebel ahay iyo isna wuxuu yidhi ana rasuulkii allaanahay oo isna diintiisii buu ka abtirsaday farafacat ilayhi imra'atun sabiyan haweeney baa canug kor ugu qaaday meel maxafa aho ku jiray ayay intay ka soo bixisayba kor u qaaday oo tusisay fa qaalat alihaadaa xajun kani xaj ma leeyahay kan xaj ma ka asaxaya qaala nacam walaki ajrun haa adiguna ajir baad leedahay adigiis soo xaji siiye ee wadayna ajar baad leedahay isagana xajki waa u asaxayaa laakiin hadhow hadduu weynaado xajatulislaamkii kama ridaayo waa lagu leeyahay tacanuga ziyaara sidaas oo kale ah intaanu qaan gaadhin xataa hadduu mumayis yahay isagoo camalada uu samayn karaya kollay ku tahay xajatulislaamkii kama ridaayo waa sika asaxaya rawaxu muslim muslim baa isna wariyey wuxuuna ku imaan doonaa eh, raqam alf wa miatayn itnain wa hamaaniin wan abi musa alashcariy radi allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal alkhazinu اlmuslimu اlamiinu aladi yunfidu ma umira bihi fayucطiihi kaamila muwafara طayibaة biha nafsuh fayadfacuhu ilى اladi umira lahu bihi axad اlmutaصadiqayn qofka bakhaar hayaha ah ee yani qofka maalqabeenka wakiilkiisa ah ee muslimka ahee aaminka ah ee fulinaya wixii la amray ee nin hebel intaas la yidhi fulinaya ee siinaya wixii oo kaamila ah waxba aanu ka goosanin siinaya oo taam ah weliba raalli ku ah oo aan xanaaqsanayn oo maxaa maalka nalooga dhammaynayaayoo maxaa kida annaga na si annaga u baahno waxba dhahaynin nin hebel intaasi markii la yidhaaho isadii oo sidii ah siinayo weliba ku faraxsan fayadfacuhu oo u dhiibayo gacanta ka saaraya ila aladii umira lahu bihi kii loo amray si la yidhi axadu lmutasadiqayni labada wax sadaqaysatay midkood wey labada yani kii maalka lahaa ee aamirkiihina waa mutasadiq seegtada munafidkiihina waa mutasadiq axad lmutasadiqayni ama axad lmutasadiqiin muttafaqun calayh marka kankado ammaanadiisaas iyo fulintaas uu sidii loo amray uu fuliyey sidaasuu ku yahay muxuu isagu mutasadiq uu ku noqday kana marka lahaantii maalkan kada uu leyahay kasbe ee uu amray yuu ku leeyahay wa fii riwaayatin aladii yucطii ma umira bihi wixii la amray qofka siinaya wa dabaطuu waxay ku shaqleen almutasadiqaynidaas bifatxi اlqaafi wa kasri الnuun cala tafniya labada wax sadaqaysatay mutasadiqayni <coughs> marka la yidhaaho labada nina wax sadaqaysatay midkood weeyuu noqonaya wcagsuhu cagsigiisana iyadoo mutasadiqiina cala aljamci marka dadka wax sadaqaystu ka mid weeyaan kilaahumaa saxiix labadabana waa saxiix baabu nasiixa nasiixadana macnaheedu waxaa weeyaan waa qalbifayoobaanta khayrka lala jecel yahay marka dadka muslimiinta inay isu qalbi furaadaan isu qalbifayoobaadaanoo qof waliba muslimiinta inteeda kale uu khayrka iyo maslaxada la jecel yahay khayrkooda maslaxadooda ka shaqaynayo taasaa nasiixa la yidhaha ma ah sida dadku u yaqaanaan oo in eh, waanada keliya waanadu marka nasiixada nooc ka mida weeyaan laakiin nasiixadu waa mid qalbiga ku saabsan qaala tacaala waa didkeeduna waa qish qishiga iyo nasiixada isu cagsiya marka qaala tacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa un walaalo wax kale maaha walaalo isku aabiya isku hooyo ahoo kale weeyaan wa qaala tacaala iqbaalan can nuux nuux isagoo ka warramaya buu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam wa ansaxu lakum waaclamu min allahi maa laa taclamuun nasiix baan idiin ahoo daacad baan idiin ahay allana waxa ka ogeyn baan xaggiisa ka ogahay wa can huudin sala allahu alayh waali slam huudna isagoo ka sheekaynayu wuxuu yidhi wa ana lakum naasixun amiin war niman yaho isoo raaca waxaan idiin ahay nin nasiix idiin aho idiin qalbifayow oo aamin ahon been sheegaynin baan ahay buu lahaa ama alaxaadiidu falأwalu can abi ruqaya tamiim bni awsin الdaariyi radia allahu canhu ana nabiya sal ly slam qaal addiinu nasiixa diintu waa nasi diintii oo dhan wuxuu ku soo koobay nasiixa diinta oo dhan waa daacad ahaan iyo qalbi fayoobaan qalbi wanaagsanaan wax ka baxsano marka ma jiro marka kolkuu fasirana waan arkaynaaba wax diintii ohoo arrintaa labada kelimo ee yaryar halkaa weedhood isku ah wax ka baxsaniba inaanu jirin qulnaa liman yaa nasiix loo ahaanaya qaala markaasuu yihi lillaah walikitaabi walirasuulih walia'imati almuslimiina wa caamatihim allaa nasiix loo ahaanaya iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo madaxda muslimiinta iyo dadweynaha muslimiinta oo dhan wax ka baxsanaan karaa marka ma jiro diintii o dhan baa halkaa kusoo kabo wixii caqiide iyo cibaado ku saabsan oo dhanba waa nasiixa lilah kitaabka alle barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo dadka bariddiisa iyo ugu yeedhidiisa rasuulka allena sala allau alay wasalam raacitaankiisa sunnadiisa iyo shamaaishiisa iyo eh, muxuaha la qaato oo la barto oo lagu dhaqmo oo la jeclaado oo lagu daydo madaxda muslimiintana in eh, wixii khayr ee wanaagsan ay qabanayaan lala qabto wixii ay ku qalloocan yihiinna lagala taliyo oo muslimiinta eh, in khayrka lala jeclaado oo kooda jaahilka ah wax la baro kooda eh, tabaalaysan la taageero lagu dhex jiro oo khayrka lala wado marka waxay ka tagtay ereygaas isagii ma jiro rawahu muslim w eh, ahaani xadiidka labaadna can jariir bni cabdillahi radia allahu canhu qaala baayactu rasuula allahi sala allau alayh waali wasalam rasuulka allah waxaan kula mubaayacooday yani ugu ballan qaaday calaa iqaami asalaa salaada hagaajinteeda wa itaai zakaa iyo zakada bixinteeda wanusxi likulli muslim iyo daacad u ahaansho qof kasta oo muslima ah oo muttafaqun calayh xadiidkan jariir ibni cabdillaahi albajali radia allahu canhu laba munaasabadoodba waa ku wariyeyoo mid waxay ahayd marku uu dhintay amiirkii kuufaad almuqirat ibnu shucba radia allahu canhu oo kolkaana marka caasimaduna ay dimashqa ahayd oo ay ka fogayd ayuu wuxuu ka baqay inay dadka muslimiinta dhexdooda intii amiirkii horena uu dhintay amiir dambena aan la keenin inay rabshado iyo qalaaqil iyo daraabaad iyo kacaan markaasuu masjidka kuufaad intuu ka kacay ayuu dadkii u khudbeeyey oo dejiyey oo uu yidhi muxuu ahaa isdejiya amiir had mar dhowba amiir laydin keeni doonaa amiirkiinni horena nin khayrka jecel buu ahaaye u duceeyey oo u khudbeeyey buu marka goorta dambe wuxuu kusoo khatimay xadiidkan uu sheegay markaasuu wuxuu yihi warabbi hada almasjid inii naasixun lakum marka kalena waxay ahayd suuqa intuu yimid buu faras inuu iibsaduu rabay markaasuu nin reebaadi oo faras iib u keenay buu arkay faraskii buu ka baayacay ninkii baa wuxuu yidhi misaad ku rabtaa faraskaaga markuu yimid wuxuu yihi anugu waxaan ku rabaa boqol dirham markaasuu wuxuu yihi meel faraskaagu boqol waa ka fiican yahay wuxuu wado wado wadaba shan boqol buu kaga iibsaday ninkii horta hore raalli ku ahaan lahaa halka boqol markaasaa dadkii la yaabeen oo yidhahan maxaad isugu qaaliyeysay barti hore xisbuuba kaaga iibsana markaasuu xadiidkan kada sheego oo yihi rasuulka sala allau alay wasalam ballantaa u qaaday qishi bayna ahaan lahayd aniga oo garanaya qiimaha faraskiisa uu joogo isaguna uu qariib yaho aanu garanaynin inaan badowsado oo aan intii uu sheegay kaga iibsado qishi bay ahaan lahayd muttafaqun calayh wuxuuna ku imaan doonaa mar labaad raqam alf wa miatain wa talaata cashar aلثaaliثu can anasi radia allahu canhu can الnabiyi sal ly slm qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi muttafaqun calayh qofkiina mu'min ma ahaanayo mu'min kaamila ma ahaanayo ilaa walaalkii yani qofka muslimkaa wey uu kagala jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay qof walibana naftiisa khayr oo dhan buu la jecel yahay marka waa inuu qof kastoo muslimabana khayrkaas ula jeclaado khayrka inuu keligii uun helo oo dadka muslimiintaa ah khayrka aanu la jeclayn oo qofkii khayr hole uu ka naxayo waa xaasidnimo iyo qishi weeyaan marka waa inuu dadkoo dhan khayrka marka muslimiinta oo dhan ula jeclaado siduu nin shaacira baa wuxuu yidhi falaa nazalat calaya walaa biardi saxaa'ibu laysa tartadimu lbilaad roob aan dhulka oo dhan wada gaaraynin waxba yaanu aniga igu diin keligay xadiidkan marka waxa ah waxaa weye mutafaq calayhi wuxuuna ka iman doonaa raqam miatayn sita wa halaaثiin mar dhow imaan doona insha allah baab fi اlamri bاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar qala allahu tacaala wltkun minkum umat yadcuuna ilى اlkhayri wayaأmuruuna bاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari waulaa'ika hum اlmuflixuun mar dhow baan soo maray wa qaala tacaala waxayna aayaddan tudugfanaysaa inay ku jiraan ummadda muslimiinta dad u go-ay oo ku takhasusay dacwata dacwa ila اllah iyo wacdiga iyo shaadka iyo waqaala tacaala kuntum khayra ummatin waxaad ahaydeen ummata ugu fiican ukhrijat oo lasoo bixiyey linnaasi dadka ugu fiican dadka ugu nafci badan ayaad ahaydeen sayd ku noqoteen taamuruuna bilmacruufi watanhawna can اlmunkar khayrkaad dadka fartaa tacaalى kuntum khayra ummatin waxaad ahaydeen ummata ugu fiican ukhrijat oo lasoo bixiyey linnaasi dadka ugu fiican dadka ugu nafci badan ayaad hayde saad ku noqoteen ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar khayrkaad dadka fartaan sharkana waa ka reebtaan saasay marka ku noqdeen khayriyada ay ku heleen marka ummadihii hore ma ayna lahayn amarka bilmacruf wanahyi cani lmunkariga ma ayna lahaynoo waa kuwa alla subxaanahu wa tacaala ku eedaynayo lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowli minti ilى aakhirih wa tacaala hud اlcafwa wأmur bاlmacruufi وأcrid can الjaahiliin wأmur bاlcurfi وأcrid can الjaahiliin hud اlcafwa caf iska qaado inaad dadka iska cafida qaado wأmur bاlcurfi khayrkana far وأcrid can الjaahiliin iskaga jeedso dadka makastacana dadka makastacana adib daradii kuga adib daroonayaan iyo waxbaa ka ficil qaadanino haddii kale iyagoo kalaad noqonaysaaye iska dhaaf wa qaala tacaala wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadk ragga mu'miniinta ah iyo haweenka mu'minaadka ah, qaarkood qaarka kale awliya yihiin yani ansaar iyo asxaab bay isu yihiin taageerayaal iyo saaxibbay isu yihiin say isugu yihiin yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar khayrkay isfarayaan xumahana way iska nahyanayaan waqaala tacaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil waa la nacladay kuwii gaaloobay ee banu israa'iilka ahaa baa la nacladay calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam labadaa nebi carabkoodaa lagu nacladay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhima wacalaa nabiyina daalika kaasuna wuxuu yahay sababta loo nacladayo bimaa casow macsiyadoodii daraaddeed macsiyaday samayn jireen wa kaanuu yactaduun waana xadgudbi jireen macsiyaday samayn jireen ee xadgudbi jireen ayaa waxay gaadhay gaadhsiisay inay naclad alla ay qaadaan oo ambiyadii alla calayhim asalaatu wasalaam carabkoodii lagu naclado marka waxa weeyaan macsiyadu qaarba qaarka kale usii dhiibtaayo yaryaraan intuu w qofku ku bilaabo siduu usii wado usii wado goorta dambe inay walciyaadu billah gaalnimaba xataa gaadhsiisa iska suurowda kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh waxay ahaayeen kuwa aan iska reebin munkar ay samaynayaan munkar ay qaarkood samaynayaan iskabayna celin jirin taasay marka ku naaladda ku muteen labi'sa maa kaanuu yafcaluun xumaa waxa ay samaynayeen waxa ay samaynayeenoo munkarka inayna iska reebayninihi xumaa ayuu leeyahay marka ummaddii aan ummad walbaba qaar ashraari iyo qaar akhyaara ku jira kuwa akhyaartiihi haddayna kuwooda ashraarta asharka ka qabanin kulligood marka waa isku isku dembi bay noqonayaanoo kuwanuna ka-aamuskay ku dambaabayaan kuwaasuna ficilka ay sameeyeen bay ku dambaabayaan kulligoodna caladda isla wada mudanayaan weliba aayaddu mas'ala usuuliya ayay faa'iideynaysaayo waxaa weeye mas'aladaasu tarkigu inuu ficil yahay way ka tageen buu leeyahayoo ma ayna samaynin markaasuu haddana maa kaanuu yafcaluuna buu leeyay marka liannahu tarku waa kafi ka joogsi shaygii laga joogsado kafigaasuna waa ficl wa qaala tacaala waqul ilxaqu min rabbikum xaqu rabbigiina xaggiisuu ka yimid ee faman shaaa falyu'min qofkii rabaayo ha rumeeyo ha qaato man shaa falqolka rabaana ha gaaloobo marka tan oo kalena ma aha khiyaargelin ma waa tahdiid amarka waxyaaluhu ku yimaadabaa ka mida tahdiid waxaana tusinaysa inuu tahdiid yahay aayadda aakhirkeeda baa tusinaya innaa actadnaa lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquhaa baa leeyahay marka annagu jahanam baan dadka daalimiinta u diyaarinnaye oo qofkii gaaloobaayo booskiisa waa naqaanaayo qof walba marka xaqii lagu soo gaadhsiiyo o la caddeeyey saa doonta adu ka ada khiyaarka lagu siiyey ama naftaada adigu jannada la dooro ama naarta la dooro wey walciyaadu billah wa qaala tacaala fasdac bimaa tu'mar la jahar waxaa lagu amray caddeeyoo deerka ka qaad wa qaala tacaala faanjayna aladiina yanhawna can isuu'i waakhdina aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun aayadda waxay ka hadlaysay tuulo banu israa'iil ka mid ahayd oo meel xeeba deganayd oo ugaarsi kalluumaysi ku noolayd maalinta ana marka shaqaysigu oo kalluumaysiguna uu ka mid yahay inay xaaraam ka ahaayeen oo allah uu imtixaanay oo ku imtixaanay maalinta ay sabtida ana inuu xeebta iska soo buuxinayo oo gacanta ay ku qaqabsan kari lahaayeen maalintay sabtidu baxdana xabad ayna arkaynin oo alla sidaa ku imtixaanay markaasay waxay yeeleen waa xeeladaysteenoo ugaadhii bay si xeelada ku ugaarsadeen markaas qaarkoodii ugaarsadeen mooye qaarkii kale yaa laba qaybsamo qaar waxay war maxaa naga galay aad rabbigooda ku shaqale idinku maxaa iska dhaafa qaarna waxay yidhahan marka waa ka nahiyeen marka iskuolkii cadaabkii alle uu soo degay ee la masakhay ee daayeere iyo doofaarha laga dhigay yuu alle wuxuu leeyahay kuwii ka nahiyey ee war waxaan xaaraam weeyo alla idinku imtixaanaya iska daaya dhahayay kuwaasaan badbaadinay labadii noocoo kalena cadaabkii waa ku dhacay faanjaynaa waxaan badbaadinay aladiina yanhawna can isuu kuwii xumaha ka reebayay baan badbaadinay waa kuwii alla uu leeyahay muxuu ahaaye way ka reebeen wa akhadnaa waxaan ku qabanay aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyeen waa kuwii ugaarsaday iyo kuwii kaga aamusaye bicadaabin ba'iisin cadaab shadiid cadaab daran ayaan muxuu ahay ku qabanay bimaa kaanuu yafsuquun faasiqnimaday samaynayeen daraaddeed wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluumaة wama alxadiiثu falأwl can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wslam yaquul man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi qofkii idinka idinka mid ahee munkar arkaa wax xaraama oo la samaynaya arkaayo gacantiisa ha ku zuuliyo fain lam yastadic haddaanu karinna fabiqalbihi fabilisaani baan ujeeda carabkiisa ha ku zuuliya ha ka hadlo hadduu gacanta ku zuulin karo oo waxaas wuxuu xoog kaga celin karo dadka ha yeelo haddaanu karayninna carabka ha kaga zuuliyo fain lam yastaطic haddaanu karinna fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan kanaana ah iimaanka qaybihiisa ka ugu yar ka qalbigo laga nacaa iimaanka markaa sheega camalka weeyaan camalku iimaanku ka mid yahay iimaanka anwaacdiisa waxa ugu yar xaggan xaggankada muxuu ahay macsiyada zuulinteeda wixii ku saabsan qalbiga oo laga naco taasuna marka qof kari waayaya ma jiro qalbigiisa qofna ma xukumo qofna kulama xisaabtami karo qofna kagama baqaayo qalbiga waa inuu ka naca kii wax kale ka qaban kari waaya haddii kale marka raalli buu ku yahay oo shariik buu kula noqonaya rawahu muslim الثاني عن, أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal ma min نبي baعثه الله في أمة qبلي ma jiro nebi uu alla soo diray ummadiga horeysay uu ka soo dhex bixiyey ma uu jiro ilaa haddii u jiro nebi sidaasiise kaana lahu min ummatihi ummaddiisa wuxuu ku lahaa xawaariyuuna wa asxaab xawaariyiin yani kuwa khaalisiin ahoo asxaab gaar ah iyo asxaab guud labadaasu ku lahaa yaakhuduuna bisunnatii oo sunnadiisa qaata wayaqtaduuna biamrihi oo ku dayda arrinkiisa raaca oo isaga jidkiisa raacay nebi kasaaba u lahaa uma inahaa yani qisa qisadu waxay tahay takhlufu inay ka hadhi jireen oo bedeli jireen kuwa min bacdihim iyaga gadaasho khuluufun khalafyaal khalafna marka waa salafka cagsigiisi weeyo dadka horena salaf baa la yidhaha dadka dambe ee gadaalka ana khalaf baa la yidhahaa marka saxaabtaas nebi walbaba waxaa ka dambayn jiray dad kale oo gadaashood imaan jiray yaquuluuna maa laa yafcaluun oo dhahaya waxayna samaynayen hadal wanaagsan ku hadlaya laakiin camalkooda xunya wayafcaluuna maa laa yu'maruun falayana waxaan la amrin oo diintooda ayna amrinna samaynaya nebi walbaba saasuu lahaan jiri idinkuna sidoo kale unbaad noqonaysaanoo dadka idinka dambeeyaayo sidii oo kale noqonayaan waana mid aan aragno faman jaahadahum biyadihi fa huwa mu'min qofkii gacantiisa kuwaa kula dagaalama khuluuftaas sayi-ada ah waa mu'min waman jaahadahum biqalbihi qalbigiisa qofka kula dagaalamaana fa huwa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi qofkii carabkiisa kula dagaalamaana fa huwa mu'min waa saddexdii xadiidka abu saciidna uu sheegay weeyaan walaysa waraa'a dalika intaa gadaasheeda saddexdaa gadaashooda ma aha min aliimaani xabatu khardal geedka khardalka la sagaraxuud mxua midhihiisa qadarkiisa oo kalena ma aha iimaan oo kasii dambeeya intaa ma jiro waa geed midho marka siisinta oo kale inteeda la eg leh rawax muslim marka waxaa weeyaan saddexdaas meelood midkii uu qofba uu kari karo inuu ku zuuliyo munkarka ayaa waajib ka ah qof walbaba mid walbabana jihaad buu ku sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidkana sidii oo kale oo muslim uu wariyey الثالث عن أبي الوليد عباadة بن الصامت رضي الله عنه qاaل باaيعنaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allaan kula mubaayacoonnay calى السمع والطاacة muxuuaha maqal iyo amar qaadasho fi lcusri walyusri kolka shidada iyo kolka barwaaqada iyo dhibla-aanta aba xaalad xun haddaan ku jira iyo xaalad daran xaalad fiican haddaan ku jiraba waalmanshaqi waalmakrah wixii aan nashaad u hayna iyo waxay nafteeda iyadu kasoo horjeedaba kolba haddii waxaas wax sharciga khilaafsan aanu ahayn wax aan riwaayad u leenahay iyo wax kaleba annagoo abaar iyo dhibaato iyo ku jira annagoo barwaaqi iyo nicmo ku jira kolba waxayna faraan waa inaan fulinno wa calaa atharatin calayna iyo eex nalaga eexday annagoo nalaga eexday oo aan xaqayga nala ogolayn kolay ku tahay waa inaanaan dhihin iyaguba xaqayga nama siiyaane annaguna waxba amarkooda waan diidnay qawda maqashiyo waxana hoo qaban waa inaanan dhihin wa calaa an laa nunaasica alamra ahlahu iyo inaanaan talada kula doodin dadka haysta aan u dayno ilaa an taraw allahu akbar allahu akbar ilaa an taraw inaad aragtaan mooyaane kufran bawaaxan gaalnimo cad cindakum agtiinna uu ka yahay min allahi alle xaggiisa tacaalaa fiihi burhaan daliil cad aad u haysataan mooyaane gaalnimo cad allahu akbar allahu akbar gaalnimo cad oo aan ta'wiilna aqbalaynin oo daliil cad aad xagga alle uga haysataan inay la yimaadaan mooyaane hala dagaalamina hadday sitaa la yimaadaan marka la dagaalamo weeyaan hadday fisqi kale iyo eex iyo muxuu ahaa laalush qaadashayo ashhadu an laa ilaha illa allah xuma ay la yimaadaan macsi iyagoon ku saabsan ala dagaalamina balaayada iyo rabshada ka dhalanaysaa ka daran haddayse gaalnima la yimaadaan haw dulqaadanina marka dadka muslimiintiihi qof muslim sheegad ahoo faasiq ah ashhadu an laa ilaha illa allah qof muslim sheegad ahoo faasiq ah inay u dulqaataan oo madaxtinimadiisa ay ku hoos noolaadaan waa heli karaan laakiin nin gaalaho gaalnimadiisa caddaysanaya maya xataa munaafiq isqarinaya munaafiq isqarinaya waa ku hoos noolaan karaan laakiin gaal saliibi ah oo caddaysanaya isaga inay siraba ugu dulqaataan male oo xuunkiisa ku hoos noolaadaan ilaa qof mustadcafa waxba aan tari karaynin mooyaane وعlى an naqula bاlxaqi inaan xaqa sheegno aynamaa kunaa meel alle meeshaan joognaba laa nakhaafu fi llahi lawmata laa'im alle anagoon uga baqaynin xaggiisa uga baqaynin qofku canaanta canaanti laa xawla walaa quwata illa billah muttafaqun calayh wاlmanshatu wاlmakrah bifatxi miimayhima ay fi sahli wsacb waxa dhib yar iyo waxa dhibka badanba laa xawla walaa quwata illa billah wاlأharatu الاkhtisaaصu bاlmushtaraki waqad sabaqa bayaanuha iyadu tan waa soo horumaray oo waxa la isla leeyahay oo qof gaar u isaga qaato oo dad kale aan wax ka siinin weeyaan oo dad kale kagala naftiisa ula exdo laa xawla walaa quwata illa billah وبواxa بفتح الباء الموxdة بعdha waaw ثuma ألف ثuma xاء مهmلة laa xawla walaa quwata illa billah ay ظاahirا laa yaxtamilu تأwiilah mid waadixa allahu akbar allahu akbar الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاala لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته waxa weeyaan marka wuxuu yidhi مثل الqاa'م في xuduud الlah ka taagan xuduudda alle ku taagan ee xuduud calana yani waxaa laga wadaa waxyaalaha muxaramaadka ah ku taagan ee dadka ka celinaya ee zaajirka ah waalwaaqici fiiha iyo ka ku dhacaya xuduud xaaraamta ku dhacaya waxay la kala mid yihiin ka mahali qowmin sidii dad xaaladii oo kale istahamuu ku qori ritay calaa safiinatin dooni dad musaafiriin oo bad ku safraaya oo dooni laba dawr leh koraya oo labadii dowrse u kala fuulayaan qori rid u kala helay fa saara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha qaarkeed ay dowrkii sare heleen qaarkoodna dowrkii hoose wa kaana aladiina fii asfaliha kuwii xaggeeda hoose joogay ay ahaayeen ida istaqaw min almaa'i markay biyaha ka soo dhaansanayaan maruu calaa man fawqahum dadka ka korreeya ay sii dulmarayaanoo lianna intay sifina dusheed istaagaan iyo halkaa wadaanta kaga ridanayaan marka dadkaasay sii dhexmarayaan oo biyaha kusoo daaddaadinayaan fa qaaluu markaasay is yidhaaheen low annaa kharaqnaa fii nasiibinaa kharqa bal ka warrama haddaan qaybteenna ka dalooshanno meel oo biyo halkeena inooga dhow yihiine qaybteenna aynu dalooshanno oo walam nu'di man fawqanaa dadka inaga sarreeya aynan dhibin war dadkaa waan dhibnay waan sii dhex qaadanayo sii dhex maraynaayoo kusii joogjoogsanaynayo biyaha ku daaddaadinaynaayo biyi halkeenaba inooga dhow yihiin qaybteenna inaga iskale maan dalooshanno halka ka dhaansanno fa in tarakuuhum hadday kuwii sare marka ka tagaan ay ku daayaan wamaa araaduu iyo waxa ay dooneen isku daayaan halakuu jamiican dhammaan waa isla halaagsamayaan wain akhaduu calaa aydiihim hadday gacantooda qabtaan oo ka celiyaanna najow way nabadgelayaan wa najow jamiican dhammaantood way nabadgelayaan rawahu muslim marka waxa weeyaan rawahu lbukhaari baan ujeedaa kuwii kuwa saalixiinta iyagu dembiga aan samaynaynin hadday ku daayaan kuwa dembiga samaynaya masaa'ibta ka dhalanaysaayo dhammaantood way iskula halaagsamayaan haddayse ka qabtaan oo yidhaahaan war eh, muxuaha joojiya waxaan kada laaluushka iyo zinada iyo belada iyo eh, ribada iyo dadkaa wada ay ka celiyaan mujtamacii nabiif buu noqonayaa waa halaagsamaya wlqaa'imu fii xuduud illahi tacaala macnaahu lmunkiru lahaa qofka inkiraya xuduudda alle yani muxaramaadka alle alqaa'imu fii dafciha wa isaalatiha ee u taagan celinteeda iyo zuulinteeda والمراد بالحدود ما nahaa الله canhu sida aluu yidhah tilka xuduud اllahi falaa tactaduha falaa taqrabuhaa iyo marka waxaa weeya kaasaa laga wadaa waxa alle ka nahiyey baa xuduuddana laga wadaa istahamuu ay اqtaracuu u qori wey marka qori waxa weeyaan wuxuu mashruuc noqdaa waxyaalaha nisaaca aad muranka iyo si aan u dhalanin wixii la qaybsanaya sidan tan oo kale ah si aan qofna dhihin aniga waa layga yaxday iyo anu kan ma qaadanayo iyo baa lagu qori ritaa laakiin siday gaaladu ay yeeli jireen oo inay eh, muxuu ahay sanamka hortiisa intay eh, ku sameeyaan qoririda ay ku sameeyaan uu sharci alle sidaas ay tahay oo sanamkan kada uu eh, ku caddaynaya arrintaa taas ma ay aha marka aslaamtii alle uu nahiyey iyo tantadu isku mid maaha rasuulkana sala alla alay slam waa kii kolku uu safar aadayo haweenkiisa qaarkood inay raacaan uu rabo waa u qori ridi jiray wa can ummi lmu'miniina umi salama hindi binta abi umaya xudayfa radia allahu canha can الnabiy sal ly slm qaal inahu xaalku wuxuu yahay yustacmalu calaykum waxaa laydinka madax dhigi doona umaraa dad umaraa baa madax idiin noqon doona fatacrifuuna wa tunkiruun wax waad ku aqoonsanaysaanoo waa ku waafaqaysaanoo wax sharcigiina waafaqsan oo qalbigiina u aqbalo ayaad ku arki doontaan watunkiruuna waxna waa ku qoonsanaysaan waxyaala xunxun oo sharciga khilaafsanna waa la imaanayaan faman kariha faqad beri qofkii necbaysa qalbigiisa ka necbaysa waxaas waa uu beri noqday waman ankara qofka diida oo ka dhiidhiyaana faqad salim isana waa nabadgalay walaakin man radiya wa taabac laakiin qofkii ku raalli noqda ee ku raaca kaasaa midka halaagsamay isagu ah ayb xadiidkan iyo marka labadii xadiidee hore yaa isla macno oo saddexdii heer ee loo munkarka loo zuurinayay weeyaan qaaluu markaasu odha yaa rasuul allahi alaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa maya inta ay salaada dhexdiina ku toosiyaanba hala dagaalamina marka sidan macnihiisu waxa wey hadday salaadii ka tagaan waa ti mxua xadiidkii cibaada uu ka warramayo ilaa an taraw kufran ba waxa weeyaan salaada tarkigeeduna kufri weeyaan marka kufrigaasu nooc uu yahayba marka kufriga asqarkaa ah iyo kufriga akbarka aba labadaba marka waa in lagula dagaalamayo weeyaan salaada tarkigooda waa kufri asqara weeya sida xadiidka laga caddaysay xadiidkanna waxaa adeeyey waxaa wariyey muslim baa wariyey wuxuuna ku iman doonaa situmiya waxad wa sitiin macnaahu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan man kariha biqalbihi walam yastatic inkaaran biyadin walaa lisaan qofkii qalbigiisa ka necbaysta laakiin aan karaynin carab iyo adintoona midna inuu ku nahiyo inuu ku zuuliyo faqad bari'a min alsmi dembi waa ka beri noqday marka qofkii heerkuu karay heerka ku hooseeya hadduu wax baan ku zuulin yidhaaho kii ka sarreeyey uu kari karay uu ka ka ka dhib yaraysto ma kama soo bixin xilkiisii wa addaa wadiifatahu wadiifadiisii waa gutay waman ankara bixasabi taaqatihi qofkii siduu isagu u kari karo uun ku inkirana faqad salima min hadihi اlmacصiya macsiyada iyada ah waa ka nabadgalay waman radya ficlahum wa taabacahum fahuwa alcaasi qofka ficilkooda ku raali noqda ee ku raaca kaasaa caasi ahoo iyaga la mid ah السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم دخل عليها فزعا rasuulka allah usoo galay isagoo argagaxsan oo naxsan yuu usoo galay yaquulu oo leh laa ilaaha ila allah weylun lilcarabi min sharin qad iqtarab alla carabi hoogtay ee shar soo dhowaaday sababtiisay ku hoogtay shar baa ku soo dhowaaday futixa alyawma maanta waxaa laga furay min radmi yaajuuja wamaajuuj yaajuuj iyo maajuuj sadigiis sadigii dulqarnayn yaajuuj iyo maajuuj ku xidhay suuratulkaaf alla kaa qisooday weeyaane oo uu sheegay kolkii qiyaamuhu uu soo dhowaado inuu burburayo sadigaas uu burburayo ay soo fatihi doonaano adduunka ay fasaadinayaane waxaa maanta laga furay intaasoo kale intaasoo kalea maanta laga furay wa xallaqa biisbacayhi labadiisii farood buu isku xalqadeeyey alibhaami walatii talihi suulka iyo midda ku xigta ah intaasoo kale maanta laga furay daloolkaasoo kale laga furay fa qultu markaasaan waxaa ya rasuul allah anahliku wafina asaalixuun oo miyaan halaagsanayn annagoo dad wanaagsan inagu jiraan qaala nacam idaa kasura alkhabas haayo waad halaagsamaysaan hadduu xumuhu bato in yaroo saalixiin aho maqhuuriin ahoo waxba aan qaban karayn iyagu inay masaajidooda galaanoo qur-aankooda iska akrisaanoo salaadooda iska tukadaan mooyaane aan waxba qaban karaynin oo laga qaalib yahay oo dadka intiisii kale xuma isugu dhaceen haddii ay dadku yihiin waa la halaagsamayaayo masaa'ibta dhacaysa ee fisqigaa sababtiisa alle uu ku keenayo dadkii way iskula halaagsamayaan marka <clears throat> xadiidkana waxaa la mid ah xadiidkii kale ee isaguna sida oo kale ahaayee ka warramaya jeyshkii kacbada kusoo duulayay isaguna saasoo kale weeyaan marka haddii dadku kolleyba ummaddu ummatul ah dad saalixiin oo wanaagsanna ka maran maayaan bani aadamkana lagama waayo dad shar wada lagama waayo haddii kuwa sharka wadaayo mafhuuriin ay yihiin oo ummaddu salaax ay u badan tahayna mujtamacii nadiif weeyaan waa wanaagsan yahay oo alla cadowgiisa waa ka taageerayayo wanaag bay ku noolaanayaan iyo nicmo iyo barwaaqo haddii inta xuni ay badatana khalaas bay markaa noqonayaan waa halaagsamayaan halaagaasuna inta xun iyo inta wanaagsanba waa isla xaaqayaan laakiin ha dhow qof walbaba iyo niyadiisii ayaa lagu soo bixinayaa laakiin kuwa saalixiinta aan leenahay kolka ay saalixiin noqonayaan waa hadday ayna raalli ka ahayn macaasidaa la samaynayo ama haddiiba ay raalli ay ka yihiin oo sida wadaadada qaarkood laga sheegay faataxadii iyo yaasimadii iyo u aqriya jabahaadkoodii iyo waxyaalahaas iyo weeyaan iyo midkii laga sheegay abu reer hebel waa soo durkeen maanta markii la yidhi buu wuxuu ma saasay yeeleen ii haddan suuratul ancaam ku aqriyayayaan meeshoodii ku celinaya kuwaasoo kale marka iyago dhaalimiin weeyaanoo jabahaadka dagaalamaya ayay lamid yihiin saalixiin ma aha marka kuwa iyagu mustadcafiin aho wax aan qaban karaynin laakiin qalbiga ka neceb kuwa weeyaan kuwa aan sheegayn muttafaqun caleyh asaabicu can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaala إiyaakum wاljuluusa fi الطuruqaat kala ilaaliya idinka iyo jidadka fadhiisigooda jidadka isku fadhiisanina jidadka dhinacooda isku fadhiisanina carabta caadadooda lahaan jiray ilal aana odayaashoodii ay kasii muuqataa guryaha hortooda intay fadhiistaan iyo ku sheekaysan jireen jeedka dhinacooda ah guryihiina marka jidhkiibay kusii jeedaan jidkiina dad baa maraya haween iyo waxyaalahaas isugu jira fa qaaluu markaasu yihi yaa rasuula allah maa lanaa buddun min majaalisina maa lanaa min majaalisinaa buddun meelahan kada aan fadhiisanno kama maarmi karayno buddun yacni hinan nataxadau saa waan ku sheekaysana meel kaloon isku aragnayo malihin golayaal iyo nawaadi iyo malihin fa qaala markaasu wuxuu yidhi rasuul llahi sal ly slam fa idaa abaytum haddii aad diideen ila almajlisa meeshaan aad fadhidaan mooyaane aad wax kala diideen faactuu ariiqa xaqa jidka xaqiisa siiya qaalu wamaa xaqu ariiqa yaa rasuula allah qaala qadu lbasar indhahoo la laabo weeyaan oo dadka haweenkii waxyaalaha soo maraya aan indhaha lala sii raacin indhaha laga laabto laga ceshado wakafu cadaa dhibka oo laga manciyo weeyo dadka meesha maraya jidkoo lagu cidhiidhi iyo jidka lagu tuuri iyo biyo lagu daadiyo lagu sibir waxaas laga ceshado wa raddu salaam salaamta oo la qaado iyagoo sheekadooda iskaga jira qofkii soo mara aan daryeelaynin oon salaamta ka qaadaynin iyoba aada loo arkayaa waalamru bilmacruuf iyo khayrkaoo dadka la faro wannahyu can almunkar iyo munkarka oo dadka laga nahiyo qof muxua neef xoola si fiican si xun u rarayo si xun garaacayo iyo markii la arko qof muxua haweenka muxuu ahay hadal xun ku tuuray iyo isha la sii raacaya iyo oo laga celiyo waxa sidaas oo kalea waa in marka xuquuqdaas waa fara badan tahay waa in xuquuqda noocaasa la sameeyo muttafaqun calayh marka rasuulku sala allahu alayh waali wasalam kolkii hore sadu dariica wax la yidhaha buu sameeyey oo meesha ay ka dhalanayso mukhaalafa ay ka dhalanayso in laga fogaada buu amray kolkay ka cudurdaarteen saxaabadii ridwaan ullahi calayhim oo nafciga ay ku qabaan ay sheegeenna wuxuu marka inay eh, xuquuqda ilaaliyaan yuu faray marka qofkii shay eh, samaynaya shaygaasna ay suurowday isagu mashruuc ha ahaadee inuu ka dhasho waxaan mashruuc ahayn waa inuu iska ilaaliyo hadduu ka maarmi waayo u samaynayana waa inuu dadaalo oo shaygiiaas inuu shar ka dhasho uu iska ilaaliyo xadiidkana waxaa weeye muttafaqun caleyh wuxuunu ku iman doonaa raqam alif wasitmiya alaaa وعishriin athaamin can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slm ra'aa khaataman fi yadi khaataman min dahabin fi yadi rajul fargashi dahaba buu nin farti ku arkay nebigu sal ly slam fanazacahu waa ka siibay faطaraxahu waa tuuray marka inkaar munkar bilyadi kaasoo kale weeyaan qof sigaar cabaayo intaad ka qaadda aada sigaarkii tuurto siduu khamre cabaayo dhaladii intaad ka qabato aada daadiso wax sidaas oo kale ah xataa cunfi in lagula yimaado ma si farsamaa baa suuroobi karaysa adoo kaftan ahaan iyo fanazacahu waa ka siibay faطraxu waa tuuray wa qaala wuxuuna yidhi af iyo marka adin buu isku daray yacmidu axadukum ilaa jamrati min naarin fayajcaluha fii yadih midkiin baa u qasdaaya dhimbil dab ahoo markaasuu farta gashanaya oo canaan faqiila lirajuli ninkii baa lagu yidhi bacda maa dahaba rasulu lah sal l slam markuu rasuulka ala tegay dabadeed baa lagu yidhi khud khaatamaka ntafic bihi qaado fargashigaaga oo ku intifaac qaala markaasuu yihi laa wallah laa aakuduhu abadan weligay inaanan qaadanaynin waqad taraxahu rasuulu llahi sala lla alay slam isagoo rasuulka alla uu tuuray ma qaadanayo meeshiisa kama soo qaadayo e, muxuu ahaa nin aada u iimaan u le buu ah rasuulka alla sala alla slam wuxuu iga tuuray miyaa wax ku falaya rawahu muslim ataasic can abi saciid alxasan albasriy radi allahu canhu ana cayd bna camri radi allahu canhu dakla calaa cubaydillahi bni ziyaad cubaydillahi bni ziyaad ibni abiihi oo amiir alciraaq oo daalim ibnu daalim ahaa ayuu usoo galay faqaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii ridwaan ullahi caleyh isagoo waaninaya oo taasuna ina tusinayso marka dadka madaxda ee faasiqiinta iyo si latiif ah in lagula hadlo oo eh, mxuahay xikmo iyo mawcida xasan ay ku jirto iyo wuxuu yidhi ey bunaya war aabbo inii samictu rasuula اllahi sala اllau alيyh wali slam yaquul rasuulka allaan maqlay isagoo oo leh ina shara ricaa'i اlxutama xoolo jirka waxa ugu xunka gaaca badan fa iyaaka an takuuna minhum iska ilaali inaad kuwa ka mid noqoto shacbigaaga aada dhibto faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi ijlis fadhiiso si jafaa iyo hildo iyo adabdarra ay ku jirto uu ku yidhi fadhiiso inamaa anta min nukhaalati asxaabi moxamedin sal ly slam saxaabtii nebiga sal sl qashinkoodii baad ad ka mid tahay ku fiicfiicneed miyaas moodaysaa naga fadhiiso fa qaala markaasuu wuxuuhi wahal kaanad lahum nuqaala oo ma qashin bay iyagu lahaayeen iyo buunsha kulligoo wasaafi bay wada ahaayeen inamaa kaanat innuqaalatu bacdahum buunshaha iyo qashinku iyaga dabadood buu yimid wa fii kayrihim iyo dadoodka kale ku jiray rawaahu muslim sala allahu alayh wasalam alcaashiru can xudayfata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيyh wali slam qaal waladii nafsii biyadih allihii naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lata'muruna bilmacruuf amarka khayrka waa inaad isfartaan walatanhawunna can اlmunkar aad sharkana ka reebtaan dadka aw layuushikana allahu ama alla wuxuu la soo degdegaya dhaqso u keenayaa an yabcata calaykum inuu idinku soo diro cadaaban min cindihi cadaab xaggiisa cuquubo xaggiisa inuu idinku soo diro oo abaare iyo halaag iyo dulgariiri iyo fayadaanaad iyo colaad dhexdiina iyo cadowgoo laydinku diray uwaxyaas oo alla allaydinku sii daayo buu alla la soo dhaqsanayaa uma tadcuunahu markaasaad baryaysaan oo alla oo dhibkan kada naga qaad baad dhahaysaan falaa yustajaabu lakum laydinkana aqbali maayo ilaa sababtii baa weli taagan uu alla idinku soo diray ciqaab aada mudateen oo ciqaabtiina markaa aydan ka tooba keenin alla idinka aqbali maayo marka amra bilmacruuf wanahyi can ilmunkari oo laga tagaayo taasay leedahay eh, inta saalixiinta ah oon aan la aqbalin iyo iyo muxuu ahaaye iyo kuwa muxuu ahaa iyo ciqaab dhaqsa ah oo dadku ay mutaan rawaahu atirmidiyu wa xadiidun xasan tirmidi ayaa wariya xadiidkan kada oo waxa uu yidhi waana xadiid xasana waa sida uu sheegay xadiid xasana weeyaan waxaa dhacday masar ka dhacday mar oo masar iyo xabashidu ay dagaalamayeen ninkii alkhidawi ismaaciil la dhihi jiray markuu madaxda ka ahaa ayuu culammadii ashar wuxuu faray inay saxiixulbukhaari ay aqriyaan oo jeyshka masar ay u duceeyaan markaasay sidii yeeli jireen oo masjidka intay isugu tagaan ayay saxiixulbukhaari aqriyayeen markaas haddana jeyshkii masar lasoo jebiyey oo waxba guul uu qaban waayey markaasuu culammadii mintu la kulmay oo canaantay ayuu wuxuu yidhi laba mid uun weeyaan in waxaan akriyaysaanu aqriyaysaan saxiixulbukhaariba uuna ahayn lan waa saxiixulbukhaari waxaa la dhihi jiray meesha lagu akriyo allabariga waa la aqbalaa iyo inaad idinkuma shaciqayn mid un weeyaan nin marka raggii ka mid ahay oo geesi ahaa oo alcadawi la dhihi jiray oo bukhaarigana sharaxba ku leh ayaa hadlay oo markaasu wuxuu yidhi annagu mashaayiq waa nahay kanuna saxiixulbukhaari waa yahay oo kitaab kale ma aha laakiin waxaa jira rasuulku sala allahu alayh waali slam arrin uu sheegay baa jirta oo yani marka waxaa weeyaan haddii ay muxuu ahaaye ay xumaato madaxdu ay xumaato inaanu dadka saalixiinta ah, aan ducadooda la aqbalaynin buu rasuulkuba sheegay oo saxiix albukhaariga ba ku jirta marka adigaa xun adigaa kitaabka alle wax ku xukumaynin shumigaaga xuunkaaga sababtiisa ayaa alla beriga loo aqbali la mooyaane xumaan annaga ma aha sidaas ugu jawaabay ninkaas raxima allahu taala geesee bu ahay raggi kale kolkay baqdeen marka waxyaala waxaa jira dadka saalixiinta inaan alla laga aqbalin kolkaa keenaysa ortan hore ay ka tahay taa uu sheegay inay ka tahay xadiidka waxaa kale oo wariyey alimaamu axmed ayaa wariyey waana xadiid xasan ah sida uu tirmidi sheegay oo sheekh ilalbani fii saxiix jaamic sagiir wa mishkaati almasaabix ayuu xasan kaga dhigay alhamis alxaadi cashar can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alيyh wali w slama afضل الجihaad jihaad waxaa ugu fadli badan kalimatu cadlin erey oo xaq ah cinda sulطaanin jaa'ir sulطaan daalima agtiisa oo awood lahoo qofku inuu waxyeelo ay suurowdo oo xaqa u sheego u caddeeyo taasaa jihaad ugu fiican hadduu sidaa ku dhintana waxa weeye waa min khayr min khayr shuhadaa ayuu ka mid yahay ninkaasu xadiidkanna waxaa wariyay abu daawuud watirmidiyu waqaala xadiiثu xasan xadiid xasana weeyaan buu eh, tirmidi yidhi xadiidkuna waa صaxiixa xasan ma aha oo waxaa kaloo xadiidka wariyey ibnu maaja iyo xaakim iyo alxumaydi ayaa iyaguna wariyey sheekh alalbani صaxiix aljaamic الصaغيir ayuu ku saxiixiyey aلthanي caشhar can abi cabd llahi طaariq bni shahaabin اlbajaliy اlaxmasiyi radي allahu tacala ninkaa طaariq ibni shahaab la yidhaaho saxaabi sagiira buu ahaayoo nabiga sala اlه alay slam wuu arkay laakiin waxba ma aanu ka maqal marka wuxuu ka wariyaayo nabiga ka wariya sala اlه alيyh wali wasalam waa mursal oo saxaabi kale buu ka maqlay yani mursalu saxaabi baa kaasoo kale la yidhaahayo mursalu saxaabina waa mutasil lianna saxaabada ridwan ullahi calayhim dhammaantood cuduul bay ahaayeen caadiliin bay ahaayeen caadadooduna waxay ahayd inayna uma badnayn inay dadka taabiciinta wax ka wariyaan nin saxaabiyihii wuxuu inuu nabiga sala la alay sl wax ka wariya iyo inuu saxaabi kale ka wariyo saasay u badnayd marka arrinkaas isagoo lagu xamlinayo ayaa waxaa la yidhaahaa wa saaxibi waslun fi lasax marka nin baa ana rajulan sa'ala nabiya sal ly sl nin baa nebiga su-aalay waqad wadaca rijlahu isagoo lugtiisiina saaray fi lgarzi rikaabka saaray rikaabka geela meesha xalqada ah lagu joogsada ee kolka la fuulayo lagu lugduubo halkaasaa garzi la yidhaahaa kan fardaha iyana rikaab baa la yidhaahaa marka isagoo hashiisii koraya oo rikaabkii kolkaas maxaa lugta saaray ayuu ku yidhi ayu ljihaadi afdal jihaadka kee ugu fadli badan qaala kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir xadiidkana waxaa weeyaan munaasabadii ku yimid buu marka sheegay kii hore unbuu la macno yahay rawaahu النasaaئiyu biisnaadin صaxiix waxaa wariyey imaam abu cabdiraxmaan النasaaئي axmed ibn شhucayb ayaa wariyey waana xadiid صaxiixa waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaano sheekh اlalbani ba صaxiix buu ka dhigay fi صaxiix اjaamiع الصaغيir waxaa kaloo wariyey أحmed wاlbayhaqi fi mxaa shucab الإimaan wالضiyaء الmaqdisiyu fi اlmukhtaara algarzu bغayri mucjamة maftuuxa uma raa'in saakiratin uma zaayin qarzi la yidhaha huwa rikaabu kuuri libil kooraha geela rikaabkiisa weeyaan idaa kaana min jildin aw khashab haddii uu maqaar yahay ama uu yahay qori uu yahay hadduuse ber yahay marka waa in rikaab la yidhaha isagana aan qarzi la ordhihin wa qiila laa yakhtasu biljildin wa khashabkuma khaas ahee kooraha geela oo dhan wax lagu koraaba waa la yidhaahaa qarzi baa la yidhaahaa ka isaga lama yidhaahee rikaab baa isaga la yidhaahaa الثالث عشر عن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم إن أول ma dخلa النqص عlى بني إسrاaئيل bني إسrايل markay نqsaantu xagga diintooda ka gashay ay fasaadeen ugu horraysay waxay ahayd أنhu kana الرaجuل ylقى الرaجuلa nin baa nin la kulmi jiray nin صاalixaba la kulmi jiray nin dembiilo ahoo dembi ku dhex jira fayaquulu markaasuu dhihi jiray yaa hada اtaqi اllaha wadac maa tasnac fainahu laa yaxilu laka warniyo alla ka baqo waxaana samaynaysa iska daa kuma banaane uma yalqaahu min algadi haddana beri buu la kulmi jiray wa huwa calaa xaali sidiisu isagoo oon dembigiis iska daynin falaa yamnachu dalika arrinkaas maaan u diidaynin kan kada saalixa an yakuuna inuu ahaado akiilahu kii wax la cuna wa shariibahu kii wax la caba wa qacidahu kii la fadhiista la sheekaysta falamaa facaluu dalika markay sidaa yeeleen darb allahu quluuba bacdihim bibacdin qaarkood qaarka kale qalbigiisa isku dhuftay uma qaala markaasuu nebigu yidhi oo aqriyey lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calى lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casaw wakanuu yactaduun kanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuhu labisa ma kanuu yafcaluun taraa kahiira minhum qaar badan oo ka mida baad arkaysaan yatawallawna iyagoo la saaxiibaya aladiina kafaruu kuwii gaaloobay labisa maa qadamat lahum anfusahum xumaa waxay naftooda u qadimtay an sakita allahu calayhim wafi cadaabi hum khaaliduun walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wالnabiyi wma unzila ilayhim ma اtahaduuhum أwliyaa walaakina kahiira minhum faasiquun ilaa inta uu ka aqriyey aayadahaas oo aayadaha lagu tiriyo aayaat اlbaraa wالtabaruc can اlkufaar wاlmunaafiqiin wاlfaasiqiin marka dadkaasuu sidaas alla u canaantay aayadaha ugu canaantay bani israa'iilka aayadahan qaarkoodna waa soo maray fii baab اlamri bilmacruuf wanahy can munkar bilowgiisa ku soo maray uma qaala markaasu wuxuu yidhi haddana kalaa wallahi maya allaa ku dhaartay lata'murunna bilmacruuf macruufkaad isfaraysaan walatanhawunna cani lmunkar munkarkaad iska reebaysaan wala ta'khudunna calaa yadi daalim qofka daalimka aad gacanta qabanaysaan oo dulmiga ka celinaysaan wala ta'turunnahu waad ku soo laabaysaan oo ku celinaysaan cala alxaqi atran xaqaad eh, laabid kusoo celinaysaan oo inuu dhaafo aada u diidaysaan wala taqsurunnahu cala alxaqi qasra waad ku koobaysaan xaqa ayaad ku koobaysaanoo koobid aad ku koobaysaanoo inuu ka tallaaba aada u diidaysaan aw la yadribana allahu biquluubi bacdikum calaa bacd qalbigin qalbika kale isku dhufanaya sidii kuwii hore buu isugu dhuftay uma layalcananakum haddana wuu idin nacladayaa kamaa lacanahum siduu u nacladay rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiid xasana weeye ayuu alimaamu tirmidi uu yidhi radia allahu tacaala canhu ardaah laakiin xadiidku xasan iyo saxiix ma ahee daciif weeyaanoo sheekh albani xafidh الlah fi ضaciif اjaamiع الصغيr iyo eh, mx ahaayey fi silsilaة اxaadiiث الضaciifa ayuu ku daciifiyey xadiidkan kada sababku ugu daciifnay waxaa weeyaan sanadkiisa inqiطaac ku jira inqiطaac baa ku jira sanadkiisa ku wa fii lafdi abi hada lafd abi dawud wa lafd الtirmidi tirmidi riwaayadiisa waxay ahayd lama waqacat banuu israa'iila fi lmacaasi markay banuu israa'iil macaasidii ku daateen nahdum culamaahum culammadoodii baa ka nahiyey falam yantahuu ma ayna ka reebtoomin fajaalasuuhum fii majaalisihim majaalisoodii bay la fadhiisteen oo la sheekaysteen wawaakaluuhum waxbay la cuneen washarabuhum way la cabeen fadaraba allahu quluuba bacdihim bibacd qaarkood buu qaarka kale qalbigood isku dhuftay waa lacanahum wuuna nacladay calaa lisaani daawuud oo ciise bni maryam ayuu ku nacladay dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun fajalasa rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka alla waa soo fadhiistay wa kaana mutakan waa jiqiraysnaaye faqaala markaasi wuxuu yidhi laa waladii nafsii biyadihi xataa ta'turuuhum cala alxaqi atraa ilaa aad xaqa ku soo laabtaan soo laabin xadiidkan kadana axmed baa isna wariyey siduu abu daawuud ba u wariyey isna waa daciif qawluhu ta'truuhum ay tactifuuhum waad ku soo laabaysaan walataqsurunahu ay latxbisunnahu alxadiiu الرابع عشر عن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية wardadyaho idinku aayaddan aad aqridaan oo aad si xun u fasirtaan oo tafsiirkeedii meelaan ahayn aad ku xambaartaan aayadda oo ah yaa ayuha aladiina aamanuu عalaykum أنfusakum laa yadurkum man dala ida اhtadaytum dadiyo dadkiina mu'miniinta ahoo naftiina ka adkaada waxba idin yeeli maayo qofkii lumaayo haddaad idinku hagaagsanaataan aadda sidaa dhahaysa yaa si xun u fasirteen waxaad u qaadateen qof walooba naftaada lagu raaciyey mooyaane qof kale xilkaama saaree qofkii wax xun samaynaya iska dhaaf mana aha aayaddu sidaas ma aha aayaddu waxa weeyaan ida htadaytum ay sheegaysa yani kolkaad xilkiina ka soo baxdaan oo qofkii qalloocana aad e, qalloociisa uga digtaan oo khayrka amartaan oo sharka uga digtaan hadduu idin diido oo dalaalkiisaa uu doorto waxba idin yeelmaya laakiin kolka hore haddaad ka aamusaan waajibkiina maaydan ka soo bixin oo muhtadiin ma aydaan noqonin wainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam rasuulka allaan maqlay buu leh abu bakr radi allahu canhu yaquul isaga oo leh ina annaasa idaa ra'w aalima falam ya'khuduu calaa yadayh dadku hadday arkaan qofka daalimka oo gacanta ayna ka qabanin o ka celin dulmiga awshaka allahu alla wuxuu la soo degdegayaa an yacumahum inuu ku wada camimo wada gaadhsiiyo bicadaabin minhu ciqaab xaggiisa biciqaabi minhu rawaahu abu daawuuda wاtirmidiy wالنasaa'iyu biasaniida صaxiixa baabu taqliidi cuquubati man amara bimacruufin aw nahaa can munkarin wa khaalafa qowluhu ficlah adkaynta la adkeeyey cuquubada ee ciqaabta lagu ridaayo qofka khayr dadka fara ama shar ka reeba ee hadalkiisu uu khilaafo ficilkiisa yacni isagu waxaas khayrka ee dadka uu faraya aan samaynaynin ama waxaa sharka ahe dadka uu ka reebo aan ka reebtoomaynin ciqaabta uu leeyahay se u adag tahay qaala allahu tacaala ata'muruuna annaasa bilbir ma dadka aad faraysaan khayrka watansawna anfusakum naftiinana aada ka tegaysaan oo aydan naftiina faraynin wa antum tatluuna alkitaab idinkuna kitaabkii aada aqriyaysaan afalaa tacqiluuna miyaydan wax garanaynin xumahay arrintaasu leedahay miyaydan garanaynin sidee baad dadka khayrka u faraysaan sharkana uga nahiyanaysaan oo maca dalika aydan naftiina ugu amalfalayni wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun dadkiina mu'miniintahow maxaad u dhahaysaan waxaydan falaynin kabura waxaa weyn maqtan nac waxaa u weyn iyo caro cinda allahi alla agtiisa an taquuluu maa laa tafcaluun inaad dhahdaan waxaydan samaynaynin waa xun وqاaلa تaعaaلى إخbاaرا عan شhucayبi slى الlهu عalyه وasلم allana wuxuu yihi isagoo nebi shucayb ka warramaya siduu ku yidhi dadkiisii wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh in uriidu ila lislaaxa ma staطactu ma raba inaan idiin weydaarto waxaan idinka reebayo wuxuu ka reebayana waxa ay mucaamalada xun walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tactabu waxyaalaha uu ka reebay bu wuxuu leeyahay u malaynina waxa aan idinka reebaya anu inaan idin weydaaranayo oo kolkaad iga tagtaan anu aan samaynayo ee waxaan rabaa khayr iyo wanaag iyo islaax baan rabaa وعن يزيد عن أبي وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما رضي الله عنهم inuu yidhah qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul yu'taa birajuli nin baa la keeni doonaa maalinta qiyaama yowma alqiyaama nin caalim ahaa baa la keeni doonaa fayulqaa fi nnaar naartaa lagu tuuri doonaa fatandaliqu aqtaabu batnihi tandaliqu waxaa siibanaysa oo dabadiisa ka dhacaysa aqtaabu batnihi amcaau batnihi mindhicirka calooshiisa ayaa dabadiisa ka dhacaysa naartii markay shiido fayaduuru biha wuu ku wareegaysana wuu la wareegeysanayaa kamaa yaduuru alximaaru fi raxaa siduu dameerku ugu wareegeysto dhagax shiidka dhagaxa ay wareejiyaan dameerihii iyo lo-dii ay wareejiyaan ee lagu shiidi jiray bergi hore intaan uu jirin muxuuha matooradantada iyo taaxunooyinkan kale wax shiidaayo dhagxan waaweyn oo marka xool ay wareejiyaan ayaa jiri jiri jiray oo sida kan haweenka gacanta ku wareejiyaan oo kale sidiisa ah marka siduu dameerku ula wareego raxana marka dhagaxa badarka lagu shiida baa raxa la yidhaahaa siduu dameerku dhagax dhagaxshiidka uu ula wareego sidaasuu ugu wareegaysanayaa fa yajtamicu ilayhi waxaa kusoo kulmi doona kusoo ururi doona ahlunaar ahlunaarki baa kusoo ururi doona kolkay arkaan sheekhoodiyo duub weyno oo naarta kula jira walciyaadu billah fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa fulaan maalak war hebel maxaa kuu dhacay sheekh hebel see weeye maxaa kuu dhacay alam takun alam takun ta'muru bilmacruuf watanhaa can lmunkar miyaadan ahayn kii khayrka na fari jiray ee sharka naga reebi jiray annagu naarta waxaan ku soo gallay wixii aada noo sheegi jirtay aan khilaafnay un baan ku soo gallay eh maxaa adiga kusoo geliyay waaba adigina wacdii jiray fayaquulu markaasuu dhahayaa balaa haaho waa tahay sidaa waan yeeli jiray laakiin kuntu aamuru bilmacruuf khayrkaan dadka fari jiray walaa aatihi lamana aanan iman jirin oo maanan samayn jirin wa anhaa cani lmunkar munkarkana dadkaan ka reebi jiray wa aatihi waanan la imaan jiro waan samayn jiray sidaasaan marka naarta ku galay walciyaadu billah usaama bnu zayd radia allahu canhuma wuxuu hadalkan kada xadiidkan kada uu wariye uu sheegay markii dadku cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhuma ay ku kaceen ee wax ka sheeg sheegayeen ee khilaafaadka ay bilaabmeen ayaa oo niman munaafiqiinihii ay hortii hore dicaaye ku fureen cuhmaan radi allahu canhu goortii dambena ay kuba dileen ayaa dad ay yidhaaheen cuhmaan waxaa waxyaalo bad badan baa laga sheeganayaaye usaamow bal ma u tegtid oo adiguna muxuu ahaa aad waani u naseexaysid markaasuu yihi ma waxaad u malaynaysaan kolkaan u naseexaynayo idinkoo ila jooga mooyaan aan si kale ugu naseexaynayn anigu hoos baan ugu naseexeeyaa oo ma rabo inaan fitna anugu kiciyo markaasuu xadiidkan kada sheegay marka xadiidkan wuxuu usoo daliishanayaa usaama radia allahu canhu qofka caalimka ah ee kolkuu wax sheegayo shayga uu sheegayo aan ka fiirsanin inkastoo xaqba uu yahay oo inuu shaygankadu eh, uu sheegayaay dhibaato kicin kara iyo inaanu kicinaynin aan u kala fiirsanin kaas walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh